بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد وكتاب كان الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم waxaan ku weli ku jirnaa muqadamadii insha allah casharkeena caawo iyo cashar ka xigo bay muqadamadii noogu dhamaan doontaa biidni illahi tacaala markaa nasabu nabiyi sal lla ly slam baan bilaami doonaa ayaan bilaabi doonaa siiradii tooska ahayd ee nebiga sala allahu aleyh wasalam haddii ilahay noo fududayona gaarsiiyo waxaan ku jirnaa dayaanaat alcarab caawo waxaan ka bilaabeynaa insha allahu tacaala walilyahuudi dawraani cala alaqal halkaasaan ka bilaabeynaa insha allah oo darsigii hore noogu joogay waxaan ka hadlaynaa de diimihii carbeed waxaan horey usoo sheegnay insha allah caawan aan sheegi doonaa carabtu diimaheedu way tiro badnaayeen oo qolo walba waxay ku diin ahayd qoladay la deriska tahay carabtii deriska la ahayd sham oo khasaasinada la dhihi jiray waxay sheegan jireen inay yihiin nasaaro carabtii deriska la ahayd furus iyo iiraan iyo dhinacaana iyo nimankii majuusiyiinta ah ee dabka caabudi jiray waxay iyaguna sheegan jireen inay majuusiyiin yihiin ay majuusiyiin yihiin marka diimihii ka jiray markaasi caalamka eemacnaha jaziirat alcarab oo kala duduwanaa iyo dadkii deriska la ahaa diimahoodii bay kala sheesheeganayeen waxaan soo marnay qureishi inay ku abtirsan jirto oo sheegan jirtay diintii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam misena haddana shirkiyaad iyo asnaam ay caabudi jireen marka mawduucaasaan ku jirnaa marka dowrkii yuhuudda ay ku lahayd iyo siday kusoo gashay iyo dadkii ku ta'afuray ee diintooda qaatay kuwaasaan caawa wax ka taabanaynaa insha allah asaan ku bilaabaynaa casharkeena walilyahuudi yahuud waxaa usugnaa dowraani laba xili cala aqal ugu yaraan oo masaluhuma ay matalayeen fi jaziirati alcarabi jaziiradda carbeed laba xili oo kala duwan ayay ku beermeen oo soo galeen jaziiradda carbeed alawalu xilliga hore hijratuhum hijradoodii iyo usoo guuridday usoo guureen jaziirat alcarab ay usoo guureen fii cahdi alfutuuxi albaabiliya xilligii baabili baabiliyiintu ay furteen iyo walcashuuriyati cashuuriyiintu ay furteen fi falastiin falastiin ay qabsadeen niman la yidhaha baabiliyiin oo nin yaha bukhtunasar uu madax ka ahaa ayaa qabsaday markaa falastiin oo yahuuddii soo barakiciyey iyo niman ashuuriyiin la yidhaahdo iyaguna haysta diintii saabi-ada baa iyagana markooda haddana soo barakiciyey ruumaan baa haddana marka lasoo barakicisay waa arki doonaa insha allahu tacaala intaaba waxay kusoo qaxeen jaziirat alcarab oy nabad iyo ammaan ku heleen oy degeen alawalu markii ugu horeysay hijratuhum hijradoodii iyo soo guuridday usoo guureen weeye jaziirat alcarab fii cahdi alfutuuxi albaabiliya xilligii furashadii baabili iyo wal aashuuriyati xilligii aashuuriyiinta fii falastiin falastiin ay furteen faqad nasha'a waxaa ka dhashay canidaqdi cadaadiskii alyahuudi yahuud la saaray cadaadiskii iyo barasharkii la saaray iyo wacan takri wacan takhriibi bilaadihim in dhulkoodii la burburiyo la kharibay iyo wa tadmiiri haykalihim haykalkoodii iyo macbadkoodii nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam uu u dhisay ee macbadka u ahaa burburintii la burburiyey calaa yadi lmeliki buktunsar buktunasar boqorkii la dhihi jiray buktunasar uu burburiyo gacantiisa uu ku burburiyey sanadka shan boqol siddeetan iyo toddobo qabla almilaadi nabi ciise dhalashadiisii ka hor iyo wa sabyi aktharihim qabsashada uu qabsaday badankoodii ilaa baabil ninkii baabil ahaa intaasoo dhan waxaa ka dhashay anna qisman minhum in qeyb ka mida yuhuud hajar ay usoo hijrootay albilaad eh, ay kasoo hijrootay albilaad alfalastiiniya dhulkii reer falastiin ila alxijaazi xijaasna ay usoo hijrootay oo watawadana ay degtay hadda markaa fii rubuucihaa jaziirat lcarab bartankeeda ay degtay fii rubuucihaa ashimaaliya dhinaceeda waqooyi iyo xijaaz ay degeen waa kuwii markaasi madiina iyo yathrib deganaa iyo dhulka eriyadeeda marka barasharkii lasoo saaray iyo barakicintii lasoo saaray oo buktunasar iyo babil ay soo saareen waxa weeye ayaa marka waxay keentay marka inay soo hijroodaan oo soo qaxaan oo jaziirat alcarab ay usoo qaxaan jaziirat alcarab dadkii deganaana dad awood lahoo marka hadda iska riixi karay ma ahayne ayaguna way soo dhex degeen waana markii ugu horreysay oo taariikhda la aqoonsan yahay shan boqol siddeetan iyo toddoba ciise horti inay yahuudi soo gashay jaziirat alcarab <clears throat> waya addawru thani xilligii labaadna waxa weeye yabda-u wuxuu ka bilaabanayaa min ixtilaali ruumaan qabsashadii ruumaan ay qabsadeen lifalastiin ay qabsadeen biqiyaadati butus arrumaani ninkii butus ahaa ee ruumaaniga ahaa hogaamintuu hogaaminaya ciidamadaas ninkii qaa'idka ahi oo butus la dhihi jiray oo falastiin qabsaday oo ruumaaniga ahaa marka uu qabsaday falastiin sanadkun uu ahaa toddobaatan milaadigii dhalashada ciise kadib sanadkii toddobaatanaad waa mar labaad oo ruumaan ay qabsatay marka falastiin faqad nashaa waxaa ka dhashay sidoo kale can candaqdi ruumaan ruumaan cadaadiskii ay saartay calal yahuudi yahuud iyo wa can takhriibi takhriibi lhaykali haykalku haykalku waa meshii wax ku caabudi jireen burburintii iyo kharribidda uu kharibay haykalkoodii iyo wa tadmiirihii burburintuu burburiyey ninkaas butus la yidhaahda romaniga waxaa ka dhashay ana qabaa'ila cadiida qabiilooyin tiro badan oo min alyahuudi yahuud ah raxalad inay usoo guurtay ila alxijaazi xijaaz inay usoo guurtay wastaqarad way degtay fi yathriba magaalada yathrib waa madiine eh iyo wa khaybar magaalada khaybar oo madiino u dhoweyd ilaa siddeetan mayl u jirtay iyo wa taymaa magaalada taymaa la yidhaahdo intaasoo meelood bay saldhig ka dhigteen madiino iyo khaybar iyo taymaa wa ansha-ad waxay ka abuurtay yahuudi fiiha magaalooyinka dhexdooda ama deegaanadaasi alqura tuulooyin iyo wal aataama dhufaysiyo iyo wal qilaaci qalcado meelo lagu gabado waaweyn oo derbiye la dhisay oo haddii cadow kugu yimaado la iskaga difaaco oo maaragtay dhufays yaroo dhul laga dhex jeexay ma ahane derbi la dhisay oo loogu talagalay difaac oo biyihii iyo cuntadii wax walbana aada haysato halka aad gabaad ka dhigato qalcado ayay ka samaysteen kolley way ogaayeen inaan la daynin oo cadowgoodu iska badan yahay marka halkaasay marka waxay ka samaysteen dhufiisyo waaweyn tuulooyinkoodii ay degeen khaybar baaba mathal kugu filan dee ilaa iyo shan meela iyo saddex meela sideed raac sideed sideed dhufays ama qalcadood oo isdaba yaallo ayaa loogu tegay waagii la furanayay marka halkaasay difaacyo ka samaysteen marka iyo dhulka ay deganaayeen wantasharad waxaa faaftay addiyaanat diyaanatu diyaanatulyahuudiya diintii yahuudeed baa faaftay bayna qismin qeyb bay ku dhex faafto min alcarabi carab ka mid ah can dariiqi ulaai almuhaajiriin nimankaa muhaajiriintoo soo hijroodoo soo guuray xaggooda ayay kaga faafto nimankaasaa gaarsiiyey dad badan oo markaa carbeed oo iska mushrikiin ahaa oon diin haysanin ayaa marka ka faa'iidaystay yahuudiyadii oo nimankii soo hijroodu la soo degay diintoodii bay qaateen waana ogtihiin deriska deriskaagu diintiisu ku geliyaa nimanka carbeed ee sham dariska la ahaa nasaaray sheegteen kuwii ciraaqii halkaa deganaana oo furus dariska la ahana majuusiyiin bay sheegteen kuwii madiino la degaanana qabaa'il dhan oo asalkooda carab ahaa baa yahuudoobay ee yahuudoobay wa asbaxa waxaa u sugnaaday lahaa diintii yahuudiyada waxaa u sugnaaday sha'nun ama nimankii yahuudeed sha'nun yudkar yahay sha'ni la sheego la xuso arrin la xusi karo oo la sheegi karo fi lxawaaditsi siyaasiyati arrimaha iyo dhacdooyinka siyaasadeed alatii taasoo sabaqad ka horreysay duhuur alislaami islaamka soo daahiradiisa oo islaamku intuuna soo daahirin waxa weeye gacan weyn oo siyaasadeed bay mujtamacii jaziirat ulcarab ku lahaayeen khaasatan yatrib iyo eriyadaas ayay ku lahaayeen oo niman wujuud leh oo la sheego magac lahay ku ahaayeen dhaqaalana waa haysteen ahay waintasharad way faaftay wa asbaxa laha waxaa usugnaaday sha'nu yudkaru sha'ni la sheegi kara iyo arrimo la xusi karo fi lxawaadithi siyaasiyati dhacdooyinkii siyaasadeed alatii sabaqa duhuura alislaam taasoo ka horreysa islaamka soo daahiristiisa iyo walatii tii xadasad dhacday fii sadrihi islaamka qeybtiisii hore oo nebigu sal l slam markuu soo hijrooday muddo badan ilaa sanadkii toddobaad bay la deganaayeen qoladii maaragtay ugu dambeysay intaasay wujuud ku lahaayeen oo xataa nebigu heshiise la galay ilaa markii dambe heshiisyadii ay ka baxeen wa xiinamaa jaa alislaamu islaamku markuu yimid kaanad waxay ahayd lyahuudiya qabiilooyinka yahuudeed almashhuurati ee la yaqaanay hiya iyadu waxay ahayd khaybaru qabiilka khaybar la yidhaah iyo wannadiiru qabiilka ree bani nadiir la yidhaahdo iyo walmustalaqu qabiilka ree bani mustalaq la yidhaahdo wa quraydatu reer quraydo iyo waqaynuqac ahay intaasoo qabiil baa meesha deganayd wadakara wuxuu sheegay asamhudi sheekha samhudi la yidhaahdo fi wafaa-il wafa kitaabkiisa wafaa-il wafa la yidhaahdo sabxada boqol lix iyo toban wuxuu ku sheegay ana cadad alqaba'il qabiilooyinkii alyahuudiyati yahuudeed ee xilligaa deganaa jaziirat alcarab yaziidu inay ka bad- inay ka badnaayeen calaa cishriina labaatan qabiil habaay kala yaryaraadeene ilaa labaatan qabiil oo qaarkood uu aada u yaryar yahay tiro ahaan ayaa deganayd jaziirat alcarab sidaasuu yidhi sheekha muarikho samhuudi la yidhaahdo wa dakhalad way soo gashay alyahuudiyatu yahuudi fil yamani yemanna way gashay min qibali tibbaan ascad abikarib abikarib ninka la yidhaha tibbaan ascad abikarib ninka la yidhaha xaggiisay kasoo gaartay oo xataa yeman bay yahuuddu gaartay ood ogtihin ila al aana xataa dad yahuud ah oo asalkoodu tan intaasoo sana deganaa meesha weli inay yeman degan yihiin fa inahu asagu ninkaasi dahaba wuxuu doonay muqaati dahaba wuu tegay muqaatilan isagoo dagaalamaya ilaa yasriba yasrib buu dagaal u aaday kadib maxaa ku dhacay wactanaqa wuxuu ku qancay hunaaka halkaa markuu joogo yasrib alyahuudiyata diinta yahuudiga diinta yahuudda ayuu ku qancay oos u bogoos qaatay ahay markii horena wuxuu ka yimid halka iyo yemen wa jaa wuxuu maaragtay wa jaa wuxuu yimid baxrain baxrain buu yimid maya wa jaa wuxuu la yimid bixabrayni laba wadaad laba sheekh oo min bani qurayda reer bani qurayda ah ayuu ilal yemani yemen la yimid oo keenay laba sheekh oo culumo ahoo oo maaragtay reer bani qurayda ah ayuu yeman keenay markuu diintii kusoo qancay kadib nimankii baa markaa diintoodii faafiyey fa akhadad waxay bilowday alyahuudiyatu diintii yahuudigu fi tawasuci inay isballaariso iyo walintishaari fiiha inay ku faafto yeman dhexdeeda halkaasay marka kasoo gashay yeman xagee kasoo gashay asalkan diintan yahuuddu ninkaas la yidhaahdo tibban ascad abikarib ayaa keenay oo laba nin oo culamo ahoo waaweyn oo reer bani qurayda intuu ka kaxeeyey yasrib ayuu yeman geeyey markaasay diintii faafiyeen walamaa weliya markuu xukumay alyamana yeman bacdahu ninkaas kadib ibnahu wiilkiisii yuusuf dhu nawas la dhihi jiray wiiluu dhalay ninkan la yidhaaha ascad abikarib tibaan ascad ibn abikarib wiiluu dhalay oo yuusuf dhu nawas la yidhaahdo baa talada uga dambeeyay aabihii markuu yeman ninkaa xukumayo madax uu ka noqday hajama wuxuu weeraray cala almasiixiyiina nimankii masiixiyiinta ahaa buu weeraray oo weerar ku qaaday oo min ahli najraan gobolka najraan la yidhaha nimankii deganaa oo gobol yeman ka mid a ah, ayuu weeraray isagu marka wuxuu haystaa diintii yahuudiyada kuwa weeranayana waa nimankii nasaarada ahaa kuwaa nasaarada ahaa marka marka muslimiinta saxdaa xilligaa ah kuwaasaa ah wa dacaahum wuxuu ugu yeeray ilaa ictinaaq alyahuudiya inay ku qancaan oo qaataan diinta yahuudda ictinaaq yacni waxa qoorta la surtoo kale min alcunuq marka diintii buu qaatay ictanaqa le markaa wuu uu qoortu surtay hadhowna hadduu ka baxa khalaca laley diintuu ka baxay uu iska siimay xagguu iska dhigay marka wuxuu ugu yeeray inay diinta yahuudiyada qaataan oo yahuudoobaan nimankuna waa nasa masiixiyiin wey markaa marka waa muslimiinta markaa xilligaa jirto falamaa abow markay diideen khadda lahum wuxuu u jeexay alukhduuda godad buu u jeexay wa axraqahum wuxuu ku gubay binnaari naar buu ku gubay walam yufariq mana kala reebin oo ma kala soocin bayna arajuli walmara nin iyo naag wal atfaala asiqaara carruur yaryar wa shuyuukha alkibaara dad waaweyn oo waayeello ah midna uma aaba yeelin ahay godad buu u jeexay wuxuu yidhi gala wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa ana cadad almaqtuuliina dadkii la dilay maalintaas oo ninka yuusuf dhunawaas la yidhaahda uu dilay ninka yahuudiga ahaa ee maaragtay diinta yahuudda soo gala intuu yidhi ku qasbiyo nasaarada dadka uu laayay maa bayna cishriina alfan ilaa arbaciina alfan labaatan kun ilaa afartan kun inay udhexeeyeen waqaca dalika arrinkaana way dhacday fi october sanata khamsamiya thalaatha wa cishriin sanadkii shan boqol iyo saddex iyo labaatanaad ee milaadiga waqad awrada wuu soo arooriyey alqur'aanu qur-aanku juz-an qeyb oo min hadihi alqisati qisadan kamid a ah fi fi suurati lburuuj suuradda wasamaa wasamaa'i daati lburuuj buu wuxuu leeyahay sheekhu ishaarada ay ku taallaa hahay wasamaa'i daati lburuuj walyawmi almawcuud yaani dadka godadka loo jeexay qutila asxaabu lukhduud annaari data dati lwaquud nimankii godadka inta loo jeexay uu gala yidhi oo markaa dadka uu sidaa ku laynayay qisada halkaasay kusoo aroortay sidaasuu leeyahay sheekh mubaarak fuuri sheekha kitaabka qoray laakiin sida culamada kale siirada ay leeyihiin aan filayana inay sida raajixa tahay ninka dadka laynayay wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid leeyahay ninkaasi dadka wuxuu ku qasbayay inay isaga ilaahaan u caabudaan nin hadda diin kale ugu yeerayay oo inay ilaahay caabudaan oo kitaab kale qaataan ugu yeerayay ma ahayn marka sidaasaana raajix nin isagu dadka ugu yeeraya in isaga ilaah ahaan loo caabudo inuu ahaa qisadana waxay ku soo aroortay iyadana waad ogtihiin axaadiista nabiga sal ly slam xadiiskii ghulaamka wiilkii iyo ghulaamkii iyo ninkii boqorka ahaa marka ninku isagaa sheeganayay in ilaah ahaan loo caabudo laakiin ma ahayn nin diintayda soo gala leh ma ahayn saasaana raajixa taa marka waa yahuudi iyo siday kusoo gashay jaziiratul carab waana xilligaa shan boqol siddeetan iyo toddoba nebi ciise intuusan dhalan ka hor ama ama diyaanatu nasraaniya diintii nasraanada nasaarada faqad jaa-ad way timid ilaa bilaadil carabi dhulkii carbeed bay timid can dariiqi ixtilaali alxabasha waaruumaan qabsashadii ay qabsadeen jaziirat alcarab nimankii xabashiyeed iyo nimankii ruumaan ayay kusoo gashay nasraanadu jaziirat carab ninkii xabashiga ahaa yeman ka talin jiray abraha waad garanaysaan qisadiisii oo gacan ka helaya nimankii ruumaan romaaniyiinta ahaa oo iskaashanayo ayaa meelo badan qabsaday sidaasay marka diintooda ku faaftay wa kaana wuxuu ahaa awalu ixtilaali lxabasha xabashi qabsashadeeda ugu horreysay lilyemani yeman ay qabsadeen sanata markuu ahaa saddex boqol iyo afartan salaatu mia wa arbacuun saddex boqol iyo afartan ee miilaadiga dhalashadii nabi ciise kadib wastamara wuu daa'ima wuu sii socday qabsashada iyo gumaysigaas ilaa sanata laga gaaro saddex boqol iyo toddobaatan iyo sideed almost afartan iyo konton sano ku dhowaad bay haysteen nimankii xabashida aha yeman haysteen ilaa markii dambe intay soo duuleen oo kacbada kusoo duuleen oo ilaahay shimbire ku kiciyey oo jabeen marka ay qaxeen waxay soo harayna wa fii dalika azamaani xilligaas dakhala waxaa soo gala yeman atabshiiru bishaarayntii almasiixiyi ee masiixiga ahayd fii rubuuci lyemani yeman gudaheeday soo gashay tabshiirka marka waa nimanka mishinarigo oo diinta faafinayo diinta faafinayo yaana dadki bay u bishaaraynayaan ninkii nasaarada soo galo inuu marka u yahay nin bishaaraystay marka marka sheekhu wuxuu tabshiirka u cabiray tabshiir iyagaa iyagaa maaragtay isticmaalay eragaasi wuxuu u cabiray markaasi waa qabla alislaam oo iyagaa marka muslimiinta ahaa xilligaas oo diintii saxda ahayd markaa hayay oo islaamka inay marka faafiyaan ay ahayd kadib markii nebiga sal ly slam loo waxyooday wixii markaa ka dambeeyey islaamku wuxuu noqday wixii nebi maxamed sal ly slam uu la yimid wixii horena waa la nasakhay waa la nasakhay marka sidaas darteed buu ereyga tabshiir markuu isticmaalayaa wafi dalika zamani xilligaas dakhala waxaa soo galay atabshiiru nimankii mishinarigaah diimaha faafinayay almasiixiya masiixiyiinta ahaa fi rubuuc lcarabi carab gudaheeday soo galeen wa bilqurbi min hada zamani xilligaas isagaa xilli u dhow dakhala wuu soo galay rajulu nin nin baa yaman soo galay ninkaasoo zaahidun nin zaahid ah oo adduunyo ka zaahiday oo mustajaabu dacwaati dacwadiisana la ajiibo oo baryadiisa ilaahay uu ajiibo nin wanaagsan oo saalixa ah. saaxibulkaraamaati karaamooyinna u saaxiib ah oo karaamaadkiisii la arkay awliye ilaahay ah oo masiixi ah ayaa soo galay markaas yemen waa qabla alislaama ogow islaamka ka hor weeyo wa kaana yusamaa ninkan waxaa la dhihi jiray faymiyuun baa la dhihi jiray ilaa najrana gobolka najraan buu yimid oo yeman ka mid ah wa dacaahum dadka wuxuu ugu yeeray ila diin ilmasiixiyi diintii masiixiga wa ra'aa way arkeen ahlu najraan reer najraanna waxay arkeen min amaaraati sidqihi run runsheegnimadiisa calaamadaheedii wa sidqi diinihi diintii uu la yimid runnimadeedana way arkeen maa shay bay arkeen labow ay ajiibeen oo yeeleen liajli isaga darteed arrintaa darteed almasiixiyata masiixiyada ay yeeleen oy qaateen waxtanaquuha wayna ku qanceen oo way soo galeen ninkaasa marka sabab ah gobolka najraan nin wanaagsan oo saalix oo zaahid uhu ahaa oo ilaahay ka boqo ilaahay ku xiran marka najraan buu yimid diintii marka nasraanada ayuu ugu yeeray nabiyullahi ciisa calayhi salaam diintuu la yimid buu ugu yeeray dadkii sidaasay ku qanceen oy diinta kusoo galeen markii karaamaadkiisii arkeen marka ha ilaawin marka nin kristaana see karaamaad u leeyahy haddaad hadda inaad istiraada laga yaabaa xilligaas waxay ahay muslimiinta xilligaa jirtay ahayeen waa qabla alislaam waxaa laga hadlaya walama xtalad markay qabsatay al axbaashu xabashi markay qabsatay alyamana yeman karaddi raddi ficlin iyagoo ka jawaab celinayo lima ataahu duunawas wixii uu la yimid ninkii duunawas ahayee dadka badan lahayo godadka u jaajeexay ayagoo ka raga kafe ka jawaab celinayo ayay duulaan soo qaadeen markaasay yeman ka qabsadeen ninkii yahuudiga ahaa duunawas ee dadka badan godadka u qoday ahay walama xtalad markay qabsatay al axbaashu xabashidu alyamana yeman markay qabsatay marka xabashadaasi waa iyaga marka waa ahlukitaab markaasi waa nimankii najaasho hoos tegayo oo ah maaragtay ninka abrahaaba ah marka yeman madax ka ah ayagoo karaddi ficlin ka rogaal celinayo ka ficil celinayo ka jawaab celinayo lima ataahu duu nawas wuxu la yimi duu nawas oo dadkii laynteeda ahaa iyo watama watamakuni abraha abraha hanashadiisii min xuk min xukuumatihaa uu hantay xukuumadeedii ama inuu xukumo yemen akhada wuxuu bilaabay abraha yanshuru inuu fidinahayo faafinayo addiya addiyaanat almasiixiya diintii masiixiyada inuu faafinayo biawfari nashaadin nashaad iyo firfircooni sida ugu waasacsan wa awsaci nitaaqin iyo sida ugu ballaaran oo ugu baaxadda weyn inuu u faafinaya ninkii abraha ahaa markuu meeshii qabsaday yemen oo uu dhulkii la wareegay wuxuu bilaabay marka si xoog nashaad leh inuu diinta u faafinayo firfircoon xataa balaga ilaa uu gaaray min nashaadihi firfircoonidiisi iyo diin faafintiisa annahu banaa inuu dhisay kaniisatan kaniisad bilyaman yeman uu ka dhisay kaanad waxay kaniisadaasi tusama mid lagu magacaabo alkacbata alyamaniya kacbadii yemaneed kacbadii yemaneed soo maka kacba kuma oolin carab oo dhan ay usoo xajiyaan marka mid weyn buu dhiso kacbadii yemaneed buu u bixiyey wa araada wuxuu doonay an yasrifa inuu inuu ka leexiyo inuu usoo leexiyo xaj alcarabi carab xajkeedii ay xajin jirtay ilayhaa kiniisadda inuu usoo leexiyo uu yidhaahda carabay halkaan usoo xajiya maka dambe ha aadina wayahdama uu dumiye bayt allahi gurigii ilaahay aladii bimakata maka ku yaalayna uu soo dumiyo ayuu damcay ninka abraha ah marka nashaadkiisii iyo diin faafintiisii ba halkaa la gaartay marka kacbadii beytka ilaahay oo xaramkii inuu soo dumiyo kaniisad weynna intuu ka dhisay yeman kacbat alyamaniya uu yidhaahdo marka isagu markaasi muslimka xilligaa jira waa yahay laakiin tallaabooyinku aqaatay waa khalad kacbadii ilaahay beytkii ilaahay oo nabiyullahi ibraahim calayhi salaam iyo ismaaciil ay dhiseen oo qof walba xurmayn jiray inuu yidhaaho waan soo duminayaayo mid anigu hadda aan dhisay nebi ilaahay baa dhisay kacbadaas isaguma nebi baa mid hadda aan dhisay ha loo soo xajiyo inuu yidhaahdo waxa weye xadgudub bay ahayd jasaheedina wuu helay ahay waaraada wuxuu doonay ninka abraha an yasrifa xaja alcarab inuu usoo leexiyo xajkii carbeed ilayha kaniisadda uu yeman ka dhisay wayahdama uu dumiye bayt allahi guriga ilaahay aladii bimakata maka ku yaal fa akhadahu allahu ilaahay wuu qabtay nakaala alaakhirati waalulaa ahay tii horeysay iyo tii dambaysay abaalkeeda la marsiiyo akhriya adduunba wuu seegay wuu seegay oo suurat lfiil alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi alfiil ayaa ka sheekeynayso waqad ictanaqa waxaa ku qancay oo qaatay annasraaniyata nasraaniyada alcarabu alkhasaasina carabtii khasaasinada la dhihi jiray ee sha sham deriska la ahayd magaca khasaasina wixii loogu bixiyeyna waan soo marnay markaan kasoo sheekeynaynay iyo wa qabaa'ilu taqlib carabti qabiilka taqlib la yidhaahdo qabail qabiilka weyn ee taqlib la yidhaahdo qabaa'il ka mid ah iyo waday in reer dayba ayagana qaatay nasraaniyada iyo wakayriha iyo kuwo kale limujaawarati ruuman derisnimadii ruom ay deriska la ahaayeen darteed bay u qaateen waana ogtihiin dee dad hadday deris yihiin dad bay kaa kaxaysan oo waa lagaa jiidan bal qad ictanaqaha waxaa ku qanco diintaa qaatay bacdu muluuki alxiira boqoradii xiiro deganaa ey xiiro waa yeman gobol yeman ka mida weyo boqoradii xiiro deganaa qaarkood baa iyaguna qaatayo sidaa diintii nasaarada ku qaatay <clears throat> marka diinta nasaaraduna say kusoo gashay jaziirat alcarab buu kaaga warramayaa maxaa yeelay nebi maxamed sal ly slam markuu ii sheegeen soo daahiro ilaahay uu soo saaray subxaana watacaala waxaa jirtay carab nasaare ah waxaa jirtay carab majuusiyiin ah waxaa jirtay carab yahuud ah marka qolo walba siday kusoo gashay taasaa laga hadlaya waxaa jirtay carab mushrikiin ah intaba waa jireen ama almajuusiyatu majuusiyadii miyaa majuusiyada diinta dab caabudka dabkay caabudaan oo xaggaa iyo barigay ka dhisnayd iiraan iyo indiya iyo meelaha marka diinba ma aha taasi diin samaawi ah ma aha dab bay caabudayaan ama almajuusiyatu nimankii dabcaabudka ahaa fa kaana wuxuu ahaa mucdamu ahaa badankeeda fi lcarabi fi lcarabi carab dhexdeeda aladiina carabtii kaanuu bijiwaari alfurusi faris deriska la ahayd nimanka carbeed ee majuusiyiinta waxay ahayn kuwii faris deriska la ahaa furus deriska la ahaa fa kaanad waxay ahayd majuusiyaddu fi ciraaqi alcarab carabta ciraaq degan wa fi lbaxrayni baxrayn degan al axsaa meesha axsa la yidhaha gaar ahaan degan iyo wa wahajar meesha hajar la yidhahdo degan iyo wamaa jaawaraha wixii deris la ah min mandi mandiqati saaxil mandiqada ama gobolka xeebta min mandiqati saaxili alkhaliij alcarabi gacanka ama dhinaca carbeed gobolka deriska la ah wax allaale yacni dhinacan carab baa ka deganayd dhinacan iiraan baa deganayd faris baa deganayd furus wax allaale wixii deris la ahaay oo dhan ama baxrayn ha ganaadeen ama ciraaq ha ganaadeen ama hajar ha ganaadeen ama axsaa ha ganaadeen wax alla wixii carab dhulkaa deganaa majuusiyiin bay noqdeen wadaana laha waxa u hoggaansamay majuusiyaddii rijaalun rag oo min alyamani ree yamaneed ah fii zamani alixtilaali alfarisi markay faris yeman qabsatay kadib waad og tihiin farisna bay yeman ka telinaysay oo xilligii nebiga sal ly slam lasoo saaraybo yeman waxaa ka talinayay nimankii farisiinta ahaa ayaa ka talinaya waa kuwa labada nin oo xoog xooga waaweyn usoo diray nebiga oo yidhi waa lagu yeerayaa haddaad diidana waxay kugu dhacaysa ogow marka nimankaasi yeman markaa haystay waxay ahay nimankii xagga faris ka socday oo majuusiyiinta ah markii dambena way islaameen iyaga iyo ninkoodii guddoomiyaha baa isla wada islaamay marka mandiqada mandiqa islaam bay noqotay waana nimankii xaabashada uga dambeeyey yemen uga dambeeyey ama saaibatu diinta saaibada la yidhaahdo saaibadu waa diin iska baaba'day oo waxaa la yidhaahdaa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii lasoo saarayay qoomkiisa diintay diin ahaanta u haysteen weyo markii dambena way iska baaba'day ama saaib oo majuus majuusiyadii iyo nasraaniyadii iyo ka xoog badiyey ama saaibatu diinta saaibada faqad dallad waxay ku tusinaysaa alxafariyaatu waxyaalihii la qoday oo lasoo faagay iyo watanqiibaatu waxyaalihii la qoday godadkii waaweynaa la qoday fii bilaadi alciraaqi dhulka ciraaq laga qoday iyo wakayriha iyo meelihii kalebo waxay ku tusinayaan yacni markii dhulka hoostiisa inta la qodo raad dadkii hore waxay caabudi jireen iyo siday dadku u xabaalan jireen iyo raadadkii ay ka tageen iyo dhaqamadoodii yacni waa cilmi dhan oo la barto waxaa la ogaanayaa dadkaas say u noolaayeen xataa markii lasoo faagay magaalooyin waaweyn oo ciraaq ku yaallo oo baaritaan la sameeyey yacni buu ka wadaa ama saa'ibatu diintii saa'ibada faqad dallad waxay ku tusinaysaa alxafariyaatu meelihii lasoo faagay iyo watanqiibaatu godadkii lasoo qoday oo dhulka hoostiisa ahaa oo raadadkoodii iyo calaamadahoodii iyo waxyaalihii oo ay maaragtay caabudi jireen markii la faagay fii bilaadi alciraaqi dhulka ciraaq iyo wakayriha meelo kaleba waxay ku tusinaysaa annahaa saabi'adu kaanad inay ahayd diyaanata qawmi ibraahima nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam qoomkiisii alkaldaaniyiina ee reer kaldaani la dhihi jiray diintay diin ahaanta u haysteen marka hadda kaldaaniyiin oo nabiyullahi ibraahim ku abtirsanayay iyo baabiliyiin iyo ashuuriyiin iyo faraacino wixii oo dhan waa baaba-een waxba kama dhaqno hadda waa wada carab gebigoodba carab wey xataa barberiyiintii waqo waqooyiga afrika deganay baa hadda carabood oo carab ah soo ma jeedid wixii oo dhan carab bay hadda wada noqdeen masaaridii qibdiyiintii iyo faraacinadii iyo wixii o dhan hadda waxa weeye waa un carab carab bay isu wada bedelneen islaamkii baa yimid waa wada islaameen carabay ku wada hadleen waa noo wada carab annaga hadda carab noo wada yihiin <clears throat> waya annahaa saabicadaas waxay ahayd kaad inay ahayd diyaanata qowmi ibraahim ibraahim qoomkiisii diintoodii qoomkii alkaldaaniyiin reer kaldaani ah waqadana waxa uu hogaamsamay bihaa saabicadaasi kathiiru min ahli shaam dad badan oo reer shaam ah wa ahlil yemani iyo dad badan oo reer yemaneed ah fii a fii kaabiri zamani waktigii hore tegey intayna yahuudiyadda iyo imaanin iyo nasraaniyada ka hor dad badan oo reer shaam ah iyo dad badan oo reer yeman ah baa saabi'iintan noqday wa bacda tataabuci diyaanaati markay diinihii iska daba yimaadeen ajadiidati ee cusba min alyahuudiyati yahuud ay timid wa wanasraaniyati nasraarana ay timid tadacdaca waxaa daciifay oo tabar yareeyey oo burburay bunyaanu saabi'ati diintii saabi'ada dhismaheedii baa baaba'ay wakhamada waxaa dumay nashaaduhaa nashaadkeedii iyo faafitaankeedii iyo firfircoonadeediina waa damay waa damay walaakiin ha maxaa yeelay diimo xaqaa yimid oo samaawi ah yahuudiyadii baa timid oo nabiyullahi muuse calayhi salaam baa ilaahay soo diray soo ma jeedid iyo ambiyadii ka ka maaragtay ka horreysaybu nabiyullaahi isxaaq nabiyullaahi yacquub nabiyullaahi yuusuf nabiyullaahi maaragtay ambiyo badan baa timid muusa calayhi salaam marka sahaabicadii waa iska baabaaday haddana nasaaradii baa timi nabiyullahi ciisa ilaahay soo saaray iyadana waa sii baaba'day ahay walakina lam yazal kama zuulin saabicadaasu fi naasi dadka dhexdiisa baqaaya xoogaa haraadiyo ahoo min ahli hadihi dayaanaati diimahaas wixii ka haray ah waxunba baaqi ka sii ahaa mukhtalidiina ayagoo isku dhex barxa o isku dhex daray macal macal majuusi diinta majuusiyadda bay dhex galeen aw ama mujaawiriina ayagoo daris la-a lahum diinta ayaga diintaas majuusiyadda ayagoo la dersay qaarna waaba dhex galeen qaarna waa la derseen oo waa la noolaayeen fil fi fi fi ciraaqi alcarab carab fi ciraaq iyo wacalaa shaadi alkhaliiji alcarabiyi iyo xeebaha gacanka carabeed ahay meelaha ay kusii harsanayd diinta saabi waa ciraaqtii carab carabtii ciraaq deganayd iyo carabtii maaragtay dhulka gacanka iyo khaliijka deganayd bay wax yar baaqi kusii ahayd lakin aad bay u baaba'day alxaalatu diiniya xaaladii diineed ee carbeed waa tii haddaan kasoo hadallo xoogaa markaa muujis uu samaynayaayo uu soo koobayaa wuu faal ahaan ama soo koobid intii laga soo hadlayay buu xoraha reen kusoo aruuriyo xaalatu diiniya xaaladii diineed kaanad waxay ahayd haadihi dayaanaatu diimahaasi waa diimahee tii quraysh ay haysatoy nabiyullaahi ibraahim u tiirinaysay oo shirkiga ahayd tii yahuudeed tii nasaarada tii majuusiyiinta tii saabicada iyo wixii lamid ah kaanad waxay hadihi dayaanaatu waxaasoo diime ah iyo iyadu dayaanaatulcarab bay ahayd diimihii carbeed xiina jaa alislaam islaamku markuu yimid carabi intaasay u uqaybsaneed kuwa mushrikiin ah oo sanamyo caabuday oo maka degan oo nabillahi ibraahim ku u nasab sheeganayo inay diintiisii haystaan waa quraysh kuwa majuusiyiin ah waa carabti ciraaq deganayd kuwa nasaara waa carabtii deganayd meesha la yidhaahdo khasaasina ahayd oo sham iyo eryadaa deganayd kuwo kaloo majuusiyiin ah waa nimankii yeman haystay waxaasoo dhan oo diime ah waxay ka jireen jaziirat alcarab xiina jaa alislaamu islaamku markuu yimid ahay markuu islaamku yimid waqad asaaba waxaa ku dhacay haadihi dayaanaati diimahaasi waxaa ku dhacay markuu islaamku yimid alinxilaalu inxilaal inxilaalku waxa weye caanuhu markay baqaan sooma sooma kala daataan kala furfurasha ku dhacay iyo walbawaaru baaba iyo halaag baa ku dhacay markuu islaamku yimid waxaa yidhi xaq baa yimid wixii baadil ahna waa zuuleen wixii marka hore dabcaabud iyo shirki ku dhisnaa islaamku waa burburiyey kuwii marka hore diino samaawiya sheeganayeen waa la nasakhay waa la nasakhay markuu islaamku yimid waqad asaaba hadihi dayaana dayaanaadkaas waxaa ku dhacay al al alinxilaalu kala furfurasho iyo walbawaaru halaag baa ku dhacay baaba falmushrikuuna mushrikiintii aladiina kaanuu kuwaasoo ahaa yadacuuna kuwa sheegto annahum calaa diini ibraahim ibraahim diintiisa inay haystaan kaanuu waxay ahaayeen baciidiina kuwa ka fog can awaamiri wa nawaahi shariicata ibraahim waxyaalahay faraysay iyo waxyaalahay reebaysay shareecadii nabiyullahi ibraahim kuwo ka fog bay ahaayeen maxaa yeelay shareecada nabiyullahi ibraahim calayhi salaam sanam in la caabudo marna ma amraynin xumaan iyo fisqi iyo khayr darro iyo midna intaasoo dhan iyo shirki iyo kufri midna maysan amraynin iyo ilahay khayrkiisa wax kale la caabudo wax allaalay waxay shareecada nabiyullahi ibraahim la timid oo awaamir iyo nawaahi ah way ka fogaayeen ahay muhmaliinay ahaayeen muhmaliina kuwa baylihiyey ihmaalka waxay markaa dayacdo muhmaliina kuwa dayacay maa atad bihi waxay la timid diintii nabiyullahi ibraahim oo min makaarimi alakhlaaqi akhlaaqdii wanaagsanayd ah ahay akhlaaqdii wanaagsanayd ee diimuhu samaawiga ay la imaadeen nabiyullahi ibraahim diintiisa akhlaaq wanaagsan bay la timid wakadalika nebi walba oo dhan diintiisii akhlaaq wanaagsan bay la timid nabiy llaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la iisoo diray buu yidhi inaan taamiyoloo dhammaystiro min makaarimil akhlaaq akhlaaqdii wanaagsanayd ee ambiyadii iga horreeyay lala soo diray inaan gebagabeeyo oo aan maaragtay dhammaystiro ayaa ana layla soo diray marka wax allaale iyo wixii makaarimul akhlaaq ahayd oo diinta nabillahi ibraahim la timid way daba mareen qureyshi wakasrad waxaa fakasrad waxaa batay macaasihim dunuubtoodii baa batay wanashaca waxaa dhashay fiihim quraysh dhexdooda waxaa ka dhashay calaa tawaali zamani waktiga isgurahya darteed maa shay baa ka dhashay yansha-u ku dhashay fi lwathaniyiina dadka wathaniyiinto asnaamta caabudo oo maxay yihiin min caadaatin caadaad ahay wanashaca fiihim calaa tawaali zamani wanasha'a waxaa ka dhashay waxaa dhashay fiihim quraysh dhexdeeda waxaa ka dhashay calaa tawaali zamani waktiga geedi socodkiisa dartiis maa shay yansha-u wixii ku dhasho ama ku abuurmo fi lwathaniyiina dadka wathaniyiinta ah ee asnaamta caabudo een ilaahay aqoonin ee ilaahooduba sanamka yahay wixii ay maaragtay samayn jireen baa iyagana ay sameeyeen oo ah min cadaatin caadaad iyo wa dhaqamo ahay min caadaatin cadaad iyo wa taqaaliida dhaqamo kaasoo tajri maj tajri marayso ama marto majra alkhuraafaati diiniya khuraafaadka iyo waxyaalaha been abuurka ah ee diineed dariiqay mari jireen iyo meeshay mari jireen bay iyaguna mareen quraysh iyagoo weliba nabillahi ibraahim u sheeganayo dadka muwasaniinta ah, khuraafaadkooda waxay aaminsan yihiin inuu sanamkan ilaahoodii yahay oo waxay ka baryaan uu siinayo dariiqaa isaga ahay mareen nimankii qurasheedna oo weliba nabiyullahi ibraahim u sheeganayay yani khuraafaadku waxa weeye been abuur aan sal lahayn oo haddana diin laga dhigo diin laga dhigo oo waxay haystaan dadka asnaamta caabudo dariiqoodii bay mareen iyagana waa asarad way saamaysay fi alxayaati alijtimaaciyati noloshii dhaqanka iyo wasiyaasiyati tii xukunka wadiiniyati tii diineed bay saamaysay ta'siiran saamayn baaliqan qoto dheer oo jiddan aada u dara iyagoo weliba diinta nabillahi ibraahim sheeganayo ayaa waxaa saamaysay khuraafaadkii iyo iyo sanam caabudkii wasaniyadii saamayn waxay saamaysay noloshii oo dhan xagga ijtimaaciga iyo dhaqankay ka gashay isnaamtii wasanigii xagga siyaasadda iyo xukunka buu ka galay xagga diinta iyo caqaa'ida buu ka galay marka mushrikiin caadi ay ahaayeen afka unbay ka lahayn diinta nabiyullahi ibraahim baan haysanaa oo been ah ama alyahuudu diinta yahuudda faqad inqalabad way waxay isu rogtay riyaacan istus iyo wataxakuman amar ku taagleen way isu rogtay niman waxaa soo baxay wadaado ahoo waxna xalaaleeyo waxna xarimo waxay ay maaragtay ciddii ka hor imaadana xukumo dadka qaar janno siiyo qaar naar u diro oo laga dambeeyo laga boqon baa soo hartay wasaara waxay noqdeen ru'asaa u ahaa madaxdeedii diinta nimanka hogaaminaya arbaaban rabbiyaal bay noqdeen min duuni illahi ilahay sukadiisa rabbiye yaryaroo wax la weydiisto wax bixiyo bay isu rogeen yataxakamuuna ayagoo ku amar ku taageerinaya fi dadka dhexdooda wa yuxaasibuunahum ayagoo ku xisaabinaya dadka xataa calaa khataraati nafsi waxyaalaha nafta kusoo dhaco qof wuxuusan ku hadlin oo naftiisa kusoo dhacay baa lagu xukumaya wahamasa wahamas wahamasaati shifaahi waxyaalaha bishimuhu ay ku xamxamleeyaan hamasaadka waa hadalka hoos loo yidhaahdo qofka isagoon waxbaba caddaysan faruuyaha uu dhaqdhaqaajiyaa lagu xukumayaa ama naftiisa waxaasaa ku jiro inta la akhriyo oo la maleeyaa xukun la saaraya halkaasay gaareen nimankoodii madaxda ahayd oo diintan hogaaminayay wa jacaluu waxay ka yeeleen nimankii madaxda ahay oo ru-aasadii diinta hogaaminayay waa nimankii yuhuudeeda wa jacaluu waxay ka yeeleen hammahum hamigoodii oo dhan waxay isugu geeyeen alkhadwata bilmaali xagga lacagta in loo socdo dhaqaalaha sidii dhaqaalo lagu heli lahaa iyo war riyaasati sidii madaxtinimo lagu heli lahaa in daaca diinu diinku haba dayacmiya haba dayacmiya yani nin madaxa oo sheekha oo hogaamiye diineeda oo hamigiisu yahay inuu dhaqaalo helo madaxna uu ahaado diinta wixii ka halaabay ha ka halaabeen wadanka wixii dhumay ha dhumeen ciddii wax qaadan ha qaadato wixii la dhacay ha la dhaco wixii dhiman ha dhinteen asaga hamigiisu see lacag ku heshaa wey see madax kusii ahaataayo oo dadku ay ku hoos joogaan un wey bes wain daaca addiinu diinta haba dayacante e waxyaalihii islaamku tirtiray oo baabi'iyey bayay ka mid ahaayeen wain daaca addiinu diinta haba dayacanto wantashara ilxaadu ilxaadkuna ha bato ha faafo ilxaadku waxa weeye ilahay oo la inkiro subxaana watacaala jiritaanka alloo laba inkiro adduunkan ilaahba ma abuurina isagaa iska samaysmay dabeecaddaa wax walba abuurtay shuuciyada soo midna arag ilxaadkuwaasa la yidhahda walkufru kufriga iyo gaalnimadu haba faafeen watahawunu in la fududaysto bitacaaliimi tacliintiiba ha haba faaf tacliintiiba la fududaysto waxyaalaha annaga hadda dhibka nagu hayay kamid tahay shareecadii islaamka looma yaqaanaba cilmi yacni hadda qaramada midoobay qawaanintooda kuma jiraan ninka kuleto shariica ditoorada kusoo qaatay aqoon yahan uma yaqaanaan aqoonyahan waxay u yaqaanaan waxyaalaha iyaga u qoran keliya ninkii oo iyagu cilmiga u yaqaanaa ninkii shahaada ku qaatay soo ma jeedin ninka xaafidul aanka ee qur-aanka xifdisan aqoonyahan baan ahay oo qur-aanka ilahi baan xifdisan ayago uma yaq uma tirsanabo uma tirsano yani watahawunu bitacaliim tacliimtii oo iyo waxay diintu faraysay oo la fududaystay waa meelihii laga soo galay soo maaha yuhuud iyo nasaaraba laga soo galay alatii tacliimtii xada allahu caleyha ilahay uu booriyey ku booriyey waa amre alla u amray kulla fardin qof kasta bitaqdiisiha inuu xurmeeyo diintii iyo shareecadii ilaahay dadka uu faray oo dadka ku booriyey inay bartaan qof walbana shaksi ahaantiisa inuu xurmeeyo la amray ayaa la fududaystay oo meesha laga saaray yacni synskii waxyaalihii kale oo dhan baa marka dadka indhahooda magac ku leh ahay ninka afgaalada yaqaano shaquu helayaa kan qur-aanka yaqaano meelahaas buu xaafadaha qur-aan ka akrin iyo qolo u yeelato ama qolo isguursanayso ma ogiye bulshada inteeda kale qiimo kuma leh xafiisyada ixtiraamka ma leh soo ma jeedid marka waxyaalaha annaga nagu dhacay oo islaamka saameeyey bay tanna ka mid tahay yuhuuddii bay saamaysay nasaaradii bay saamaysay kitaabkii ilaahay subxana wa uu soo diray baa la tuuray tacaliimtiisi baa la inkiray waa la bedelay waxyaala kale khuraafaada laga buuxiyey wixii markaa dadka ay jecel yihiin khalaas ahay marka qofka mu'minka muslimka waxaa laga doonayaa siirada waxaa loo akrinayaa in la ogaado qabla alislaam dadku maxay diin u ahayd waxaa diinta u ahaa maanta ha ka diin dhigan wax walbo waa inay kaala qiimo badan yihiin waxa weye waxa kita waxyiga cilmiga waxyiga ee kitaabkii sunnada ee hadda aysan qaramada midoobay iyo caalamka hadda aan aqoonta lo aqoon ahaanta looga aqoonin inay wax walba kaala qiimo bataan mm. waxaad arkaysaa wuxuu ku leeyahay kan muxuu yaqaanaa waa macalin dugsiya muxuu garanaya muxuu maamul ka yaqaanaa muxuu aqoon leeyahay macallin dugsi buu ahay oo macalin dugsi oo kalaamkii rabbi dadka barayay hadduu qiimo kula yeelan waayo yaa qiimo kula leh marka ingiriiska ku hadlayo marka qof walba wuxuu ku hadlayo waa wuxuu itiqaadsan yahay wey hadday diintu qiimo kula leedahay ninka diinta yaqaana qiimo kula leeya haddayna diintu qiimo kula lahayn iyo qur-aanku macalin dugsigu qiimo kuma leh cay waa ku waa macalin dugsiga muxuu garanayaa soo ma jeedi ilahi ana tusiye subxaana watacaala waaya wa ama anasraaniyatu diintii nasaarada faqad caadad ayaduna macnaha wuxuu ka sheekeynaya diimihiisay u baabeen xilligii diinta islaamka ay timid oo nebi maxamed sal ly slam looga wexyadoo lasoo saaray dadka intooda badan afkay ka haysteen nasaaradu af bay ahayd yahuudiyadu af bay ahayd wixii oo dhan way wada bedeleen bishaarintii nebi maxamed sal ly slam inuu imaanayo waa la tiray soo ma jeedid wa ama anasraaniyatu nasaaradii faqad caadad waxay ku noqotay isu bedeshay wathaniyatan ahay ah, sanam caabud wax wasaniye ah cashar casrata casrat alfahmi fahamkeeduna u culus yahay in la fahmo adag tahay aan la fahmi karin waxay ku leeyihiin diintii nasaara baan haysanaa ilaahay baan caabudaynaa haddana waxay ku leeyihiin ilaahay baa maaragtay wax dhalay subxaana allah soo ma jeedin haddana waxay ku leeyiin ciise waa ilaah ma mushrikiin baad tihiin mise ehlu kitaab baa tihiin horta kala caddeeya maba kala caddabo ahay marka waxaan la fahmi karin casrat alfahmi fahamkeedaba aan la fahmi karin ah haddaan maanta sharaxtaa ninka baadariga diinta ugu yaqaano waxaad tirinna ay ugu yaqaanaan saddexda marna waa hal ay marna waa saddex sharax haddaa tira ma sharxi karo ma la fahmi karo ku leeyahay oo dadkan maankooda waxaan wax geli kara maaha oo say diin ku yahay haddaan la fahmi karin diin ilaahay uu keeno xaqa waa inay dadku fahmi karaan islaamka hadda aragtay waxaan la fahmi karin kuma jiro qur-aanka waa waadix waa cad yahay kitaabun mubiinun wey axaadiista wada cad yihiin waa waadix soo ma jeedid waxay amrayaan iyo waxay farayaan iyo waxay nahyinayaan waa wada waadix iyo waxay tilmaamayaan ahay wa ama anasraaniyatu faqad caadad waxay isu bedeshay wathaniyatan diin wathani iyo sanam caabud alfahmi fahamkeedu uu adagii oon la fahmi karin wa awjadad waxay abuurtay nasra nasraanadii khaldan isku isdhexgal ama isku barxid cajiiban oo la yaab leh maxaa la isku barxay bayna allahi waalinsaani ilaah allah iyo insaankii baa la isku dhex daray marna waa allay ku leeyihiin ciisena waa allay ku leeyihiin mar waa ruuxulqudus mar waa wiilkiisay ku leeyihiin in allaha salisun halaasa soo ma jeedin insaankii iyo makhluuqii iyo allah bay isku dareen walam yakun laha umana sugnayn nasraanada fi nufuusi alcarabi carab naf nafteeda dhexdeeda dhexdeeda carabtii almutadayiniina ee ka diin dhiganayay nasaarada carabta nasaarada ka diin dhiganaysay naftooda dhexdeeda kuma lahayn bihada diini diinka isaga ta'hiirun xaqiiqiyun saameyn rasmi ah kuma lahayn carab way iska sheeganayaan maana kama daaddeginba hay maxay uga daadegi waayeen libucdi tacaaliimiha ka fogaanshaha ay ka fogay tacaaliimteeda can diraazi lmaciisha habnololeedkooda allatii allatii alifuuha ay barteen carab qaabkii u nooloed ay barteen iyo waxyaalihii tacaaliimta ahaayo ku qornaa nasaarada baa kala fogaaday walam yakunuu mana aysan ahan yastadiicuuna kuwa awoodo alibticaada canha inay ka dheeraadaan oo diidaan laakiin afkay ka sheeganaya nasaaraan markii la yidhaahdo ninka wadaadka ahee nasraaniga ah baadariga ah ma guursan karo oo ninka carabka oo nabadoonka ood ka dhaadhicin karta ha guursana waa kee mama jiraba markaa waxyaalihii marka loo sheegay oo diin ahaanta loogu sheegay carabi xaqiiq ahaan naftooda ma gelin laakiin afkay ka sheegan jiro ma ay diidi karin oo ay xog badnaa ma aysan diidi karin wa ama saa'iru adyaani alcarab diimihii kale soo haro carbeed fa kaanad waxay ahayd axwaalu ahlihaa ehelkeeda dadkeedu axwaashoodu ka axwaalilmushrikiina mushrikiinta oo kaley ahaayeen waxalla wixii soo haro o dhan mushrikiinta oo kale un bay ahaayeen faqad tashaabahad way isshabahday quluubuhum qulubtooda kan mushriga iyo kan kaleo diinta kale sheeganaya waa isku mid ee carabka watawaaradad way isu isu tabiyeen caqaa'iduhum caqiidooyinkoodii bay isu soo tabiyeen waa lasoo waariday badeecaa lasoo waariday yacni badeecaa meel habe laga soo dejiyey oo kale wey caqiidadoodii bay marka isu waarideenoo isu gudbiyeen oo isu tatabiyeen kan mushriga ah oo sanamka caabudayo iyo kii kaloo diinta sheeganayay qulubtoodiina way ishabahday caqiidadiina way isu gudgudbiyeen isu dhidhiibeen isu tabiyeen watawafaqad waxaa iswaafaqay taqaaliiduhum dhaqamadoodii ilaa waa carabe iyo wa cawaa'idihim iyo caadooyinkoodiina way iswaafaqeen way iswaafaqeen marka waxbaba kuma kala duwaneen mushrikiinta carbeed iyo kuwa dayaanaadka kala haystana xagga dhaqanka waa wada carab xagga caqidada way isu dhiidhiibeen xagga taqaaliidda way kala qaateen qulubtooda waa issabaahday hahay marka adduun xiiro ku jiro wareer baa ilaahay subxaana watacaala uu la soo saaray uu ka soo saaray nebiga sala allahu calayhi wasalam suwarun tilmaano iyo muuqaalo min almujtamaci alcarabiyi aljaahiliya mujtamaci carbeed ee jaahiliga ahaa ayuu tilmaan yar ka bixinayaa waaya bacda albaxhi baaritaan kadib iyo ukurgelid can siyaa an can siyaasati aljaziirati jaziiratu alcarab siyaasadaheedii maamuladeedii iyo waadiyaanihaa diimaheedii loo kurgalo kadib ama baaris iyo dabagal lagu sameeyey kadib baqiya lana waxaa noo soo haray an natakallama inaan ka hadalno yacni markaan baxhi samaynay oo qaabkii maamulka ee siyaasadda iyo qaabkii diinta ee jaziiratu alcarab ka jiray aan kasoo hadalay kadib baqiya lanaa waxaa noo haray an natakalama inaan ka hadalo xawla alaxwaali alijtimaaciyati arrimihii dhaqanka iyo waliqtisaadiyati arrimihii dhaqaale iyo walkhuluqiyati arrimihii akhlaaqeed ee carab ay lahayd hahay wa fii maa yeli waxa soo socdo waxaa ku sugan bayaanuha caddaynteeda in la caddeeyo arrimihii ijtimaaciga iyo iqtisaadiga iyo akhlaaqiyaadka carbeed bayaanuhaa wa fii maa yeli waxa soo socda waxaa ku sugan bayaanuhaa caddaynteeda arrintaa caddaynteeda bil ijaasi si kooban oo lasoo arooriyay in loo caddeeyo arrimihii diinta soo kamaana soo hadlin xukunkoodii say isu xukumi jireen iyo boqoradiiso kamaana soo hadlin bal arrimihii ijtimaaciga ahaa iyo kuwii dhaqaalaha iyo kuwii akhlaaqiyaadka aan ka hadalno alxaalatu alijtimaaciya xaaladii dhaqanka ee carabi ku sugnayd kaanad waxaa ahaa fi carabi carab dhexdeeda awsaadun dabaqyo mutanawicatun kala duduwan dadku intaasoo dabaq buu ahaa intaasoo degaan iyo gobol buu ahaa intaasoo marxaladood oo kala duwan buu ahaa hay kanat kanat fi lcarabi carab dhexdeeda waxaa aha awsaadun mutanawica dabaqyo kala duwan iyo dabaqaad kuwaasoo takhtalifu ay kala duwan tahay axwaalu bacdiha can bacdin qaarkood qaarka kale axwaashooda ay ka duwan tahay kanad waxa ay cilaaqatu rajuli xiriirka ninka uu la leeyahay maca ahlihi xaaskiisa fi lashraafi dadka sharaftala dhexdooda ninka ehlu sharafka ah oy sharfaan oo ilaa maaragtay magaca leh ama xoolaha leh ama dhaqaalaha leh ama magaca leh xiriirka uu la lahaa reerkiisa calaa darajatin darajo kabiiratin weyn oo min arruqaa sarrayn iyo wataqadumi horumar ah yacni ninka sharafta leh xaaskiisa magac bay ka leheday agtiisa hadalkeedana waa meelmarin jiray waa socon jiray waa socon jiray wa kaana laha waxaa usugnaa xaaska ninka hadda aan sharaf lahayna iska liito lama hadlayo dadka sharafta leh ee carbeed ninka xaaskiisa saameyn badan bay ku lahayd wa kaana laha waxaa usugnaa xaaska min xuriyati aliraada madax banaani dhamaystiran wax alla waxay rabtay u madax banaan tahay xuriya al iraada iraadadeeda iyo doonitaankeeda madax banaani ay u madax banaan tahay iyo wanafaadi lqawli hadal fulahayo meel marayo ahay alqistu alawfar qeyb weyn bay ku lahayd hadalkeedu inuu fulo warkeedana la maqlo wa kaanad waxay ahayd xaaskaasi muxtaramatan mid la maamuuso ixtiraam leh masuuna haddana la ilaaliyo oo tasullu loo siibto duunaha ayadoo sokedeeda asu seefaha haddii laga ohiyo maalintaasi laysku baaba wa turaaqu dimaau dhiig loo qubo oo loo daadiyo haddii wax la gaarsiiyo gabar baa la rabaaxay laba beelood inay isugu jabaanba laga yaabo sida loo ixtiraamayo darteed wa kaana rajulu ninku wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yamtadixa inuu isfaaniyo is-ammaano bimaa lahu waxa uu leeyahy uu isku ammaano fii nadari alcarabi carab aragtideeda almaqaam asaami maqaam sare inuu isku ammaano markuu rabo oo min alkarami deeqsinimo ah iyo washajaacati geesinimo yacni inuu gabyuu rabaayo is-ammaano ammaanta gabar buu ka bilaabayaa gabar ayuu ka bilaabayaa oo ammaanayaa oo gabadhaasi ma jirta ha noqoto maysan jirin soo ma jeedid ayaduu ku halqabsanaya wa kaana rajulu ninku wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yamtadixa inuu isfaaniyo bima lahu waxa uu leeyahay fii nadari alcarabi carab aragtideeda waxa uu leeyahay almaqaam asaamiyi maqaam sare oo min alkarami deeqsinimo ah iyo washajaacati geesinimo lam yakun ma ahay ninkaasu qofkaa isfaaninayo yukhaadibu mid ku halqabsado fii akhari awqaatihi waktigiisa ugu badan ninkaa gabiya kuma halqabsan jirin ila almar'ata haweeney mooga cid kale kuma kuma halqabsan jirin halqabsigu iyadu ahaa gabadha unbuu gabiga kusoo aroorinaya wa rubamaa laga yaaba kaanat almar'atu haweeneydu inay noqoto inay ahaato idaa shaa'ad hadday doonto yacni haweenku sida ay bulshada qaybtasay ka ahaayeen buu ka hadlayaa ahay rubamaa laga yaabo kaanad inay ahaato almar'atu haweenaydu idaa shaacad hadday doonto jamacad mid isu keentay ahayd alqabaa'ila qaba qabiilooyinka isu keentay lissalaami si nabadgelye ah oo nabad ay dhex dhigto wa in shaacad hadday doontana ashcalad way hurinaysay baynahum dhexdooda naara alxarbi dagaalka dabkiisa iyo walqitaali iyo dagaal bay hurinaysay hadday doonto way isku diri laba beelood hadday doonto nabad bay dhex dhigi kartay waqti loo dhegaysanayo wa maca haada kullihi sidaasoo jirto faqad kaana rajulu ninku wuxuu ahaa mar walbo ninka aabbaha ee reerka u sarreeya wuxuu ahaa yuctabaru mid lagu tiriyo bilaa nazaacin muran la-aan ra-iisa alusra qoyska madaxiisu ahaa oo islaantu ma talin jirin mar walba isagaa talin jiray waa la ixtiraam jiray waa la dhegeysan jiray waa la dhowri jiray oo haddii laga ohiyo waa la isku baabi'i jiray oo hadday rabto laba beelood bay isku jabin jirtay oo gubay noqon jirtay oo hadday rabto laba bilood bay heshiiska dhex dhigi jirtay laakiin mar walba talada qoyska isagaa iska lahaa wa saaxiba alkelimati fiiha ninka kelimada leh ee hadalkiisa la maqlana isagu ahayoo talinayo ahay wa kaana wuxuu ahaa irtibaadu rajuli xiriirka uu la ninku bilmar'ati haweenayda bicaqdi zawaaji markuu guursanayo xarigga xilliga xariga guurka taxta ishraafi awliyaa awliyaaiha dadka weliyadeeda inay ilaaliyaan oo kormeeraan ahay yacni gabar layskala baxo oo duur laga mehersada ma jirin gabadha marka la doonayo dadka awliyadeeda ah ayaa arrinta ishraafi jiro dusha kala socon jiray oo gabadha bixin jiray oo laga dooni jiray oo dhiibi jiray ahay walam yakun mana ahayn min xaqiha xaqeeda kamid ma ahayn an taftaata calayhim inay amarkooda jibiso awliyadu waxay u soo jeediso gabadho maya ma dhihi jirin way maqli jirto way ku socon jirtay ahay wixii marka gabadhuna doorka lagalama bixi jiray yacni qaababkay isu guursan jireen dhaqankii jaahiliga carbeed qaybo ka mida ah shareecadeenna way sugtay qaybaha ay sugtay waxaa ka mid a ah, gabadha reerkooda in la weydiisto oo ninka gabadha doonaya u yimaado oo gabadha awliyadeedii adeeradeed iyo aabaheed iyo qaraabadeed iyo walaalaheed iyo tolka inta loo yeero laga doono qaabkaa wuxuu kamid ahaa qaabkii laisu guursan jiray shareecadeennuna waa qaabka ay sugtay ogolaatay laakiin waxaa ka duwan walam yakun min xaqihaa an taftaata calayhim mana aysan diidi jirin amarkooda ma diidi jirin shareecadeennu gabadha waxay u banaysay hadday ninka la siiyey ku qanci weydo inay tiraa maya laguma qasbayo aabaheed kuma qasbayo hadday tidhaha ninkan ma rabo in la barbariyo la maslaxa ma ogiye oo si kale loo sasabe eh ilaa wa ilaa waad rabtaa inta layaha dhabarka laga garaaco la xirxiro baa maaragtay ninkii lagu qasbayaa shareecadan uma dhihin sidaa iyada ahay xorriyad bay gabadhu dhinaca ka leedahay markii xagga guurka imaado waxaa bixinaya waa awliyadeedii laakiin gabar yar ha noqoto mid soo guursatay ha noqoto waa isku mid qofna laguma qasbayo gabar nin laguma qasbayo ahay marka waxaan ku jirnaa alxaalat lijtimaaciya siday dhaqamadii iyo siduu ahaa sidii wax loo kala guursan jiray sidii wax loo kala dooni jiray sidii maaragtay qaabkii maaragtay waan insha allah qeybaha dambaan ku arki doonaa darsigeena aw halkaasaan insha allah ku joojinaynaa baynamaa kanat hadihi alxaal baan insha allahu baynama kanad baan ka qaadi doonaa darsigeena dambe insha allahu tacaala waxaan beenna ilahi subxaana watacala naga cafiye waxaan saxanayna ilahina waafijan umahad celinayna wabilahi tawfiq jazakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu